alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennani waa kii toddobiyo tobnaad ee ka mida kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid wuxuu ka bilaabanayaa baabka toddobiyo tobnaad oo ka mid ah abwaabtii kitaabka markii baabkii ugu horreeyey laga soo tiriyo baabu shafaacati ergada baabkeedii hadaa maxaluhu wa mabxahuh baabushafaacati shafaacada ayuu u baab yahay ohan karaa wuxuu musanifku meesha ku sheegi doonaa shan aayadood iyo kalaam iyo hadal uu leeyahay ibnu teymiya oo uu lix kaga dhigay intaasuu sheegi doonaa raxmatullaahi calayh sidaasuu baabka u itlaaqay wax xuguma muusan siin shafaacadu waa bannaan tahay ma bannaana wixii ku yimid midna musanifku muusan oran baabu shafaacati shafaacadii ayuu u ma jawaaskeeda ma gaalnima midna muusan sheegin ma xaaraanbaa sida ogeed bay shuraaxdii kitaabka sharaxday baabkan markay marayeen waxa la soo qadaraya ku kala aragti duwanaayeen qaar waxay leeyihiin eh, shafaacadii shirkiga ahayd weeyaanoo waa shafaaco aan bannaanayn oo gaalnimo ah wuxuu ka hadlaya musanifku qaarba meelbuu ku dhuftay ayib abwaabta kitaabkan baabka ugu muhiimsan abwaabta ugu muhiimsan buuna ka mid yahay baabkani baabu shafaacati shafaacaduna waxaa weeye in cid kale aada weydiisatid inay meel ku gaarsiiyaan oo kuu erga qaadaan wax nacfi iyo waxtar kuule adiga kow ama dhibaato lagaa dafcinayo hebelow hebel iga erga qaad waxaasoo wanaagoo isoo gaarahaya yaan ka rabaa ama waxaa dhibkiisa korqaadidiisaan ka rabaa marka labadaba waa waa la sameeyaa ayib shafaacadu marka waxay soo gudagelaysaa baabu ducaa baryadii bay soo hoosgelaysaa xugun marka gooni oo ah waa shirki kulligeed lama siin karo kulligeed waa bannaan lama siin karo waxay ka mid tahay waxyaalaha muxtamilka ahoo saxna ika suurtowdo khaladna ika suurtowdo shafaacada qaar baa bannaanoo sharci ah qaarna waa bidco qaarna waa gaalnimo marka hal xugum oo gaalnimoa ah lama wada siin karo ayib makhluuq marka inaad tiraahdid ii shafaaca qaad oo hebel igala hadalo waxaas ii weydii weeye shafaacadu laakiin su-aal baa timid ishkaal oo ah qiyaamada marka la shafaaco qaadayo ilaahay baa wuxuu leeyahay malaa'igtii baa shafaaco qaaday ambiyadii baa shafaaco qaaday mu'miniintii baa shafaaco qaaday allaha raxmaanka shafaacadiisii unba hartay ilaahay marka yuu uga shafaaco qaadaya dadka asagoo hajaneeya sax laakiin cidda intuu la hadla uu odhanayo hebel baan maanta ergo uu ahaa yay taha waa mushaakalo mushaakalo weeyaano ilaahay baa dadkaa ku karaamaynaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ku karaamaynaya baabu shafaacati shafaacadii ayuu u baab yahay iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa casa qaalib ahayo wajalla weynaaye uu yidhi wa andir ku cabsigeli nebi maxamedow oo ugu dig bihi qur'aanka aladiina kuwa yakhaafuuna ka baqaya an yuxsharuu in lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa laysa lahum ayaga xaaluusan u sugnaan min duunihii alla sokodiisa weliyun mid u gargaara iyo walaa shafiicun mid u ergaqaada midna ayib ilaahay aayaddaa nebi maxamed amar wuxuu ku siiyey wa andir bihi qur'aanka waxaad uugu digtaa indaarka waxaa loo yaqaanaa qofka shay in la ogeysiiyo oo weliba waxa weeyaan lagu cabsigeliyo waxaasi waxaa iska jir takhwiif uu la socdo iyo digid iska ilaali ah ayib an yuxsharuu yakhaafu aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim kuwaasoo ka baqaya in loo soo kulmiyo rabbigooda xaggiisu ay soo hor istaagaan ayagoon helaynin ilaahay sokodiisa laba waxyaalood midna maxay yihiin weliyun naasir u gargaara walaa shafiicun iyo qof uu ergaqaada midna ah. shafeecadu hadday tahay mid adduunyo iyo mid aakhara intaba ilaahi baa iskale subxaanahu wa tacaala aayaddana kuma sugna shafaacada mudlaqan in la diidayo la odhanayo gebi ahaanba shafaaca ma bannaana maalinka qiyaame ama adduunyada ma ah waxa keliya la diidan yahay waxaa weeye shafaaco iyo ergaqaadid ilaahi idankiisu uusan la socon ama ilaahay raalli ahaanshihiisu uusan la soconoon fasax ilaahay laga helin qof dadka iska dareersan karaa inuusan jirin sababtu waxaa weeye ilaahay baa iskale shafaacada kitaabu towxiid laba waxyaalood baa asal u ahaa inuu ka hadlo towxiidka inuu qaadaadhigo iyo wixii towxiidka ka soo horjeeday oo shirkiga ahaa inuu ka hadlo ka digo baabu shafaacati marka xaggeebay ka soo gelaysaa xaggeebuu ka soo gelayaa towxiidka wuxuu ka soo gelayaa wuxuu rabaa musanifku inuu ku yidhaahdo shafaacada horta yaa iska leh allaah ilaahay keligii baa iska leh cid kaloo lama arko mar hadday sidaa tahay qofkii yidhaahda cid kalaa shafaaco mutlaqa leh oo cidduu raba iska siin kara ilaahina uma baahna qofkii sidaa yidhaahda dee xaq ilaahay lahaa buu meel kale u leexiyo wuu ku gaaloobayaa qaabkaasuu ka wadaa marka qaabka ayuu ka wadaa ayib iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa qul waxaad dhahdaa nebi muxammedow lillaahi alle oo keliya ayay u sugnaatay ashafaacatu ergadu jamiican dhammaan xaalay tahay jamiican dhammaan xaalay tahay marka maxay ku tusin hadday tahay shafaaco adduunyo shafaacadu waa ergaqaadid iyo hadday tahay ergaqaadid aakharo labadaba allah iska leh keligiinba iska leh ibtidaa iyo bilaabasho hadday noqotona cid kaloo sheegan kartaa ma ay jirto hadday noqoto shafeeco la qaaday in lagaalaguu aqbalanoo laguu qaadayna qabuulkeeda ilaahay oo keliya iska leh qabuulkeedana ilaahay oo keliya iska leh qofkii marka uu wax ka siiyo u idmay wuu ogol yahay oo wax ka helaya qofkii cid kale u leexiya shafaacada mudlaqaana gaalnimu ku dhacaya iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi man daa waa kuma aladii kan yashfacu erga qaadaya cindahu ilaahi agtiisa ilaa biidnihi asaga idankiisa mooyaane ilaahay inuu fasaxo mooyaane waa ruuxee ruuxa erga qaadi kara oo shafaaco qaadi kara waxaan tilmaannay shafaacadu inay soo hoosgelayso baabu ducaa baryada ayay soo hoosgelaysaa dadka noolnool duca in laga codsadoo la yidhaahdo war hebelow ii ducee ama hebelow ii shafaaca qaadoo hebel erge ii weydii arrin bannaan weeyaan imaamu nawowi asagu dadka noolnool in la yidhaahda ii duceey oo muslimiintahoo aad tidhahda ii ducee wuxuuba soo guuriya inay tahay arrinkaas bannaanideedu ijmaac hebelow ii ducee walaalow halla ii duceeyo ibnu teymiya raxmatullaahi calayhi asaguna wuxuu sheegay inay bannaan tahay oo weliba wuxuu leeyahay qofka aad ducada ka codsanaysid wuxuu noqon karaa qof kaa sarreeya xagga aqoonta iyo fadliga wuxuuna noqon karaa qof kaa hooseeya labadaba mar hadduuba muslim yahay dacwadiisa insha allah waa la aqbalaya ama ha kaa fadli hooseeyo ama ha kaa fadli badnaatee kaa ii duce waad odhan kartaa laakiin waa laga yar roon yaho inaa adigu ducaysatid baa roon buu leeyahay saasuu maraya laakiin bannaanadeeda ma udiidan ibnu teymiya asagu sidoo kale ibnu rajab asaguna wuu tilmaama wuxuu leeyahay way banaan tahay in qof aad tiraahdid ii duce adoo ilaahay ka go'ay oo liito xariggii ilaahay kugu liito dadka xiriirka fiican ilaahay la leh ilaahay ii bari ilaahay inuu xariggayga ii adkeeyo diintayda ii adkeeyo inaad tidhaahdeed way bannaanta qofkii nool marka waan ogaana asaga qof dhintay intaad u timaadday qabrigiis war walaalow ii duceeyo khayr baan kugu ogaaya oad ku dhimataysaan rajaynahayee ii soo duceeyo dee waa kaase iga warqab oo ii soo ducee ma odhan kartaa culummada qaar ka miduhu waxay leeyihiin hadduu meydka meeshaad kala hadlaysa qabrigiisiba uusan jooginoo meel fog ay tahay oo uusan qabrigiisiba aadan ka agdhoweyn waxaad weydiisanaysidna wax aadamaha awooddiisa ka baxsanay tahay waad ku gaaloobaysaa laakiin adoo qabrigiisii dul taagan haddaad la hadashid oo tidhahda hebelow asaga baryi maysid laakiin farriin baa u dhiibanaysaa waxaad leedahay hebelow ii soo ducee ilaahay ii bari qiyaamada haddii ilaahay isu keenkeeno ii shafaacayay ergaqaad sida haddaad tidhaahda ka warran culamada qaar ka mid ah waxay leeyihin laftirkeedu waa gaalnimo sababtu waxa weeye qofkan waxaad weydiisanaysaa wuxuusan lahayn awoodinna mana ku maqlayo dhaqankii dadkii suusubanaana ma aha halkaasay culammada qaar badani mariyeen qaarna waxay leeyihiin waxay masaladu farac ka tahay oo ka dhalanaysaa horta qof dhintay wax ma maqlaa qof dhintay oo qabri ku jira haddii lala hadlo wax ma maqlaa waa maslo khilaafiya wax khilaafkeedu hadda bilowdayna ma ah qof dhintay inuu wax maqlo culammada qaar ka midana waxay leeyihin waxbay maqlaan qaarna waxay leeyihin leeyihiin waxma maqlaan nin eh, waxaa jira risaalo qoray ka qoray oo labaatan culummada muslimiinta ka mid oo ku tegay buu sheegay cabdullahi alcuseymi baa loo yaqaana labaatan nin oo culummada muslimiinta ka mid oo ku tegey inay bannaan tahay eh, inay suurtagal tahay qofka dhintay meydkaa ah, qabriga ku jira hadalkaaga inuu maqlo inuu hadalkaaga maqlo kaba soo qaadba inuu ku maqlayo inuu fariintaada ogolaado oo yidhahdo waa ka aqbalo codsigaagu waa ila yaala oo uu ka aqbala hawshaasoo kaa ogolaado oo wax ku weydiiya ilaahay suurtagal ma taha culamo badan waxay leeyiin waxaasi suurtagal ma ah wax waana arri qaybiyo waxaan ku ogaan karra male wax daliiloo ku soo aroorayna ma qolyana waxay leeyihiin waa suurtagal arrinkaasu waa wax dhici kara marba hadduu maqlay oo maqalkiisii la sugay inuu ilaahay kuu baryaana waa suurtagal oo ambiyada ilaahay qubuurahayba ku dhex tukadaanba qubuurtooda dhexdooda ay ku dhex tukadaan culimmada qaar ka mid waxay ah ku dhex tukadeenoo ayagu waa tukasho raaxo ohoon ah takaaliif ahayn laakiin adiga yaa ku yidhi wax weydiisa ayaga iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay wa kan badana min malakin malag malaggaas oo fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan malagtaasoo malaa'igtaasoo laa tuqniya aysan taraynin ah. man da ladii yashfacu waan akhriyey man daa waa kuma aladii kan yashfacu irga qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi asaga idankiisa mooyaane oo qofku markuu shafaaco qaadaya laba shardibaa aasaasu ah, ah kan shafaaco qaadaya fasax ilaahay inuu haysto inuu shafaaco qaado waa inuu ilaahay ogolaado kan loo shafaaco qaadayana waa inuu ilaahay raalli ka yahay waa inuu ilaahay raalli ka yahay laakiin su'aal baa meesha timid nebigeenna sala allahu calayhi wasalam maalinka qiyaame marka la yimaado wuxuu u shafaaco qaadayaa khalqigoo dhan gaal iyo muslimba sax nebiga ilaahay baa u fasaxay laakiin gaalka yaa raalli ka ah ilaahay raalli kama aha shafaacada nebi maxamed qiyaamada uu gaalada u shafaaco qaadaya ma aha shafaaco uu ugu shafaaco qaadaya inaysan cadaab gelin ma aha shafaacadu ugu shafaaco qaadaya nebigu gaaladana ma aha shafaaco cadaab ay ku jireen lagaga soo saarayo waa shafaaco keenaysa meesha uun maxkamaddu inay dhacdo xukum kala riido intaas bas weeye waxaa yimid su-aal ah abuu oo adeerkiisaa la weydiiyey adeerkaa waa ku caawin jiray oo garab iyo hiilbu ku ahaa intuu noolaaye wax ma u tari doontaa qiyaamada ma u shafeeco qaadaysaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama haa inta ilaahay cadaabay oo gaal asaga ugu cadaab fudaanay meesha raysmagaadhada aha waxaa loo saarayaa laba dhimbilood oo naar ah labadaa dhimbilood kulkooda kulaylkooda ayaa maskaxdiisu huraysaayoo halkaa maskaxdiisu fudfudfud ku haynaysa oy shiilmaysa mana uu aaminsana qof ilaahay abuurtay oo ka cadaab kulul inuu jiro waana ruuxa dadka ugu cadaab fudud cadaabka ku jira weeye abutaalib wuxuu nebigu leeyahay haddaanan anigu jiri lahayn oon u shafeeco qaadi lahaynna inta ilaahay cadaabay midka ugu hooseeyuu noqon lahaabi marka inuu inta cadaaban oo gaala ugu cadaab fududaado waa shafaacad nebi maxamed sal alay wasalam marka soo kaas gaaladu ay anfacday shafaacada nabiga sal lay slm waaxid ka gaalada hal midoo ka mida gaalada waytaanu tilmaanay la mid tahayo shafaacada uu nebigu abutaalib u shafaaco qaadayo shafaaco uu abutaalib cadaab kaga soo baxaya maaha wuu ku jira wuuna ku waaraya taas waa qodob cadaab kaga u bixi maayo cadaab uu mutaystayn oo waxaa weeyaan laleeyahay cadaabkaasuu mutaystayna ha laga daaya la odhan maayo yaan la gelin waa la gelin marka shafaacada nebigii ma noqon miduu cadaab kaga soo baxay mana ay soo noqon mid cadaabkiiba markii ugu horraysayba lagaga daayey keliya waa un takhfiif nooc ka mid ah waana khasaaista nebiga sal alla alih wasalam ayib wa kan badanaa min malakin malag malaggaasoo fi samaawaati cirarka ku dhex sugan malaggaasoo malaa'igtaasoo laa tuqni aysan taraynin shafaacatuhum ergadoodu macnaha can axadin qofna shay an waxba aysan ka taraynin ilaa min bacdi an ya'dana intuu oggolaaday ka gadaal maahane allaahu alle yuu u oggolaaday liman ruux yashaa'u ilaahay uu doono kow oo wayardaa raalli u ka yahay u fiiriya marka idan ilaahi waa in la helo oo midka shafaacada iyo ergada qaadaya ilaahay uu u fasaxo yidhaahdo shafaaca qaad raalli ahaansho ilaahayna waa inuu jiro midkan loo shafeeco qaadayaa walow gaboodfalba ha ka dhaco waxa ka dhacen ilaahay uu raalli ka yaho mu'min uu yahay halkan waxaa la tilmaamay malaa'ig aad u tira badan oo cirarka ku sugan inaysan shafaacadoodu cidna waxu taraynin hal xabana inaysan taraynin marka laba waxyaaloodbaa meesha ka yimid oo su'aal ah kow wa kan badanaa min malakin malag haddii aynu sidaa marno layidhaha malag badan oo xagga samada ku sugan baan waxba laga yeelaya shafaaco meesha waxaa laga fahmaya qaar badanna waa laga ogolaanaya mafhuum ahaan marka ma sidaasaa ah maye waa mubaalaqaya ku-xeeldheeraanshadu la leeyahay malaa'igtaa samada ku sugan kulligood mid shafaacadiisu ay waxtaraysaa lama arko oo sotiliyir malaa'igtu waa shafaaco qaadaysaa waxa aayaddu ay diiddan tahay inay shafaacada malaa'igtu wax taraysa ma aha ee waxay diiddan tahay malaa'igtu shafaacada ayadu iskama leh ilaahay baa iska leh qodobkaa fahma shafaacada ilaahay baa iska leh malag aysan shafaacadiisu laa tuqhnii shafaacatuhum shafaacadooda wax tari maystar waxa wey milki ahaan iyo lahaansha ahaan ayagu iskama leh ilaahay baa iska leh hadduu u ogolaado markaasay shafaaco qaadayaan ayib marka idan iyo raalli ahaansho labadaa qodobba waa laga maarmaan wa qowlihii ilaahay hadalkiisa ayuu u daliil yahay u baab yahay qul waxaad dhahdaa udcuu barya alladiina kuwa zacamtum aad ku andacooteen afka baarkiisa inay wax idiin tarayaan min duunillaahi alla sukadiisa udcuu barya ama udcuu caabuda alcibaada iyo aalab labada waa la odhan karaa laa yamlikuuna ma hananayaan oo iskama ay leh midqaala daratin dhuracaso wax la eg fi samaawaati cirarka dhexdooda iyo walaa fil ardi dhulalka dhexdooda midna dhurcaso wax la eg haddii la yidhi dhurucaso wax la eg dhulka dhexdiisa kuma ay leh wax ka yar ma laga yaabaa inay dhurucaso wax ka yar ku leeyihiin ayadana maya ayadana maya ayib intaasaa aniga ii qoran nusakhda qayb ka mid a ah kitaabu tawxiid aayadda si fiican bay u dhammaystirtay wayna qurux badnayd waana laga fahmayaa inay dhammaystirnayduu musanifku u dhammaystiraya masaa'ishiisa marka qul idcu ladiina zacamtum min duuni illaahi laa yamlikuuna midqaala darratin fi samaawaati walaa fi lardi intaasaa ii qoran aniga idinkana halkaasaa ku joogta nusakhda qaybbaa waxay ku daraan wamaa lahum ayaga uma sugnaan waa asnaamtii fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda min shirkin wax la wadaagid iyo lahaansho ah wamaa lahu alla uma sugnaan minhum asnaamta xaggooda min dahiirin wax kaalmo ah oo u kaalmeeya ilaahay walaa tanfacu wax u tari mayso ashafaacatu ergada iyo shafaaca qaadiddu wax tari mayso cindahu alla agti ilaa liman ruux maahana adina alla uu oggoladay lahu asaga intaasaa ku qoray aad bay u fiicnay sababtaa ah waa baabkii baabkii xiriir fiican la leedahay ayib halkaa ilaahay wuxuu tilmaamay oo aayaddaasuu anfiday afar waxyaalood oo makhluuqu aysan ku sifaysnayn ama asnaamta la caabudayo kow milki iyo lahaansho madax bannaan oo ay cirka iyo dhulka ku leeyihiin ma uu jiro asnaamtu lahaansho madax bannaan oo milki iyo lahaanshaha oo madax bannaan oo ay cirka leeyihiin ama dhulka leeyihiin ma jirto laa yamlikuuna midqaala daratin dhurucase wax leeg ma ili fi اsamaawaati walaa fi اlardi marka taasu waa istiqlaali baa lq milki istiqlaali ah, waa lahaansho madax bannaan ma ay leh kow waa midda labaadeh hadday waayeen lahaansho madax bannaan inay ilaahay sheer la noqdaan oo ay arlada iyo dhulka samaawaadka ilaahay la yeeshaan oo ilaahay uu yidhaahdo anaa iskale laakiin waxbaan idinka siiyo soo adduunka ma dhacda dadku inuu qofku ku yidhaahdo hantidaydan anaa leh laakiin sharigula noqo ilaahay taa ma samaynayo sidaa awgeed wamaa lahum ayaga uma sugnaan waa asnaamtii iyo makhluuq oo dhan fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda min shirkin wax lalahaansho ah madax bannaanina wax uma leh lalahaansho ayaga iyo ilaahay ay cirkii dhulka isla leeyihiinna ma jirto waa qodobka labaad qodobka saddexaad ma dhici kartaa haddaysan lahaansho madax bannaan lahayn sheer ay ilaahay wax la leeyihiinna aysan jirin ilaahay dhulka iyo cirka maamulkooda inay gacan iyo garab ku siiyaan ma dhici kartaa ayadana ilaahay wuxuu yidhi wamaa lahu alla uma sugnaan minhum asnaamta xaggooda min dahiirin ay min mucaawinin mid u kaalmeeyo wax kaalmaahu uga baahan yahayna ma leh waa qodobka saddexaad qodobka afraad haddaysan lahaansho madax bannaan lahayn haddaysan sheer iyo shirgad ku lahayn haddaysan kaalmo ilaahay uusan uga baahnayn oo isan waxba ugu kaalmayn ma dhici kartaa inay ilaahay agtiisa ka shafaaca qaadaan oo magac kaleeyihiinoo asnaamtu intay yimaadaan ay yidhahdaan ilaahayow hebel jannada gee kaasna cadaabka ka da sidaas yeel ayadana ilaahay waa ka jawaaba wuxuu yidhi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaahay agtiisa shafaacada iyo ergadu waxba kama tarto yay u tartaa ilaa liman adina lahu qof uu asagu u ogolaaday oo yidhi hebelow shafaaco qaad anaa shafaacadaada kaa aqbalayee maahan marka halkaa waxaad ogaatay dadka la leeyahay oo gaalada marka la yihahdo war ilaahay keliga caabudo asnaamtan iska daaye ay leeyihiin waa shufacaaunaa cindallaahi ilaahay agtiisay nooga erga qaadayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilallaahi ilaahay bay noo dhoweynayaan oo waa jarajaraan sii marayno shafaacadoodu inaysan waxba u tarayn ayib qaala abulcabbaas abulcabbaas baa wuxuu yidhi abulcabbaas waa axmed ibnu teymiya ibnu teymiya weeye nafaa wuu diidey allaahu alle wuxuu ka anfiyoo ka dheereeyey camaa wixii siwaahu asaga ka soo haray asaga allah wixii ka soo haray wuxuu ka fogeeyey kulla maa shay dhammaantii yatacallaqu ay ku dhegi lahaayeen oo cuskan lahaayeen bihi asaga almushrikuuna gaaladu wax kastoo gaaladu ay islahaayeen waxbay idiin taraysaa oo asnaamta ay ilaah uga dhiganayeen ilaahay waa diidey fa nafaa ilaah wuxuu diiday an yakuuna inuu u ahaado ligayrihi asaga cidaan ahayn milkun lahaansho samaawaadka iyo dhulalka ay wax ku leeyihiin waa midda ayaddu ka hadlayso laa yamlikuuna midqaala daratin fi samaawaati wala fi lardi ilaahay marka wuxuu halkaa diiday oo ka fogeeyey inay kuwaasu samaawaadka iyo dhulalka wax ku leeyihiin kow aw qistun inay qayb ku leeyihiin minhu makhluuqaadka inay qayb ku leeyihiin oo samaawaadka iyo waxaa weeyaan dhulalka ay wax ku leeyihiin waa midii aynu ka hadlaynayoo wamaa lahum fiihimaa min shirkin aan lahayn wax shirki iyo la wadaag ilaahay ay wax la wadaagaanna ilaahay waa diiday waa labo aw yakuuna ama inuu ahaado cawnan kaalmo lilaahi alle u sugan inuu ahaado ilaahay wuxuu diiday kaalmo miduu ilaahay u sugan yahay ilaahay uu ayaga kaga baahan yahay taasna ma jirta biif wamaa lahu minhum min dahiirin ilaahay kaalmo marka ayaga kama rabo saddexdaa mar hadii la diiday hal qodob unbaa soo haray waa maxay waa shafaaco iyo ergo markaasuu wuxuu yidhi walam yabqa ma harin ila shafaacatu erge mooyaane nusakda qayb waxay qoraan walam tabqa maysan harin oo ma baaqi noqon marka ma soo harin ilaa shafaacatu erge mooyaane halka qodoba soo haray waa inay shafaaco qaadaan ayadana ka warran fa wuxuu alla caddeeyey annahaa ergadu laa tanfacu inaysan wax u tarayn ilaa liman ruux mooyaane adina uu u oggolaaday lahu ruuxaas alrabbu rabbi qofkee shafaacadiisu wax taraysaa qofku ilaahay idmay kan loo shafeeco qaadaya laftirkiisana waa inuu ilaahay raalli ka yahay khalaas afartii qodob oo aayaddu ay ka hadashay afartaba ibnu teymiyana qaabkaas u gebagabeeyey raxmatullaahi calayh kamaa qaala siduu yidhi alle tacaalaa sarreeye walaa yashfacuuna ma erga qaadayaan oo uma ergaynayaan ilaa liman ruux mooyaane irtadaa ilaahay uu raalli ka yahay marka u fiirso horay waxaan u soo maray ilaa min bacdi an ya'dana allaahu ilaahay qof uu u fasaxay oo yidhi hebelow shafaaco qaad umbaa shafaaco qaadi kara ruux su u soo socdo dadka iska dareersanayo ma jiro nebi moxamed qiyaamada markuu shafaaco qaadayo carshiga ilaahay hoostiisu ku sujuudaya ilaahay buu aad u ammaanaya ilaahay baa markaa la hadlaya wuxuu ra'saka madaxaaga kor u qaad wasal tuctaa weyddiiso waa lagu siin washfac tushafac erga dalab waa lagaa aqbalahayaa marka ogow ilahay baa u fasaxay laakiin su u soo socdo qiyaamada markuu yimaado xagga soo mara wixii carab xagga soo mara wixii muslim waxaas ma jirto ma dhacayso ilaahay idankiisa ayuu ku shaqaynayaa fa haadihi tan ashafaacatu ee ergada ah allatii taasoo yadunnu ay malaynayaan haa ayada almushrikuuna gaalada hiya ayadu muntafiyatu yadunnu ay malaysanayaan haa almushrikuunahaa iyada almushrikuuna gaaladu hiya ayadu muntafiyatun mid diidmaysa weeyaan oo aan la yeelaynin muntafiyatun mid la dheereeyoo diidaysa weeye yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda muntafiyatun mid reebtoon weeye ma dhacayso maalinka qiyaam kamaa nafaa sida uu u diiday haa shafaacadaas alqur'aanu qur'aanku wa akhbara uu ka warramay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama wa akhbara wuxuu sheegay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama annahu asagu ya'tii inuu imaan doono qiyaamada fayasjudu yasjudu markaasuu u sujuudi doonaa lirabbihi rabbigiis wa yaxmadu markaasuu ammaani doonaa hu rabbigii laa yebda'u ku bilaabi maayo bishafaacati ergada awalan marka ugu horraysa waataan hadda sheegaynay suu u soo socdaba dadka kala dareerin maaye wuu sujuudayaayo ilaahay buu mahadinayaa uma yuqaalu waxaa loo odhan lahu nebiga irfac koru qaad ra'saka madaxaaga nebi moxamedow madaxa sujuudda dhulka ugu haysid koruga soo qaad wa qul dheh wax codso yusmac waa lagu aqbalayaa samcigaan maanta qabuul baa loola jeedaa codsigaaga waa la yeelayaaye soo gudbiso codsigaaga wasal weyddiiso tucta waa lagu siin washfac erga qaad tushafac ergadaada waa la aqbalayaae erge weyddiiso ilaahw dadkan meesha ku kala dareerayay erge dalab waa laga aqbalayaa bukhaariya muslim baa wariyay min xadiidi anas asagoo ah wa qaala wuxuuna ku yidhi nebigu saqaala wuxuu ku yidhi lahu nebigu sal alla alay wa qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu ku yidhi lahu nebiga sal alla alih wasalam oo lahda nebiga loo celiyo man axadkeebaa ascadu nnaasi dadka ugu liibaan badan bishafaacatika ergadaada yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qiyaamada waad erga qaadi doontaa dadka ugu liibaan badan oo kaalinta koowaad gelaya oo shafaacadaada istaahila oo mutaysanaya nebi moxamedo waa kuwe qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii weeye qaala yidhaahda laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla mooyaane khaalisan xaaluu yahay mid ka gooniyeelaya min qalbihi qalbigiisa oo kelmadda uu ku dhawaaqay oo laa ilaaha ila allaahu ah dar ilaahay ay ka tahay xadiidkaani sabab buu lahaayoo abu hurayra markuu su'aasha aasha nebiga weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika baa nebigu wuxuu yidhi waan ogaa su cidaan adiga ahayn inaysan iweydiinaynb cid adiga kaa horrayso iweydiinaysa su-aashaa inaysan jirin horey baan u ogaa oo maxaa dhacay waxaan arkay buu yidhi xadiidka inaad aad ugu dadaashid bi oo meelaha laga qaato ardayga wax kaa dhagaysanaya wixii aad ku aragtid oo firfircooni iyo dadaala ah in lagu dhiirigeliyo lama xasdo kanu aduuba kaalinta kugu cidhiirinaya dadaalkiisaan ujeeda waadhow mimbarku kaa qabsanaya waxbaa is odhan laakiin ardayga dhiirigeliyo maskaxda u dhiso wuxuu nebigu leeyahaa laba jaanibba waa ka farxadgeliyey waana ogaa su-aashaan cid kaa horraysa inaysan weydiinaan sababtu waxaa weeye dadaal dheeraad waxaan kugu arkay xadiidka aad aad ugu dadaalaysa intaa markay dhiirigelin u noqotay buu jawaabta uga jawaaba markaa su-aashii oo wuxuu yidhi dadka qiyaamada ugu ayaan iyo nasiib badan inay shafaacada nebi moxamed helaan waa dad laba waxyaalood isku darsaday kow xagga oraahda iyo qowlka way hadleenoo laa ilaaha ila allahu bay yidhaahdeen waa dad muwaxidiinoo muslimiin ah xagga caqiidada marka la yidhaahdo iyo camalkay samaynayaanna ha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano iyo jago sara ha laguu siiyo iyo lacag ku hel midna kama ahayne khaalisan min qalbihi dar ilahi bay ka tahay marka ikhlaaskii mar haddii meesha la sheegay nifaaqnimadii meesha waa ka baxday munaafaqnimadii lanna munaafiqu ilahi dartii wax kama ah yuraa'uuna naasa qur alla ku sheega dadka istusiyaan fa tilka taasi ashafaacatu ee shafaacada iyo ergada ah oo nebigu uu sheegay liahli اlikhlaasi dadka daacada ah oo daacada ehelka u ah dadkaasay u sugnaatay ahlulkhlaas waa dadka ilaahay darti u cibaadaysta salaadda u tukanayo o u dhegaysanayo o u akhrinayo u soomayo u sadaqaysanayo bani aadam aan waxba milicsanayn dar ilah ka tahay laakiin haddana ayadoo ay tahay markay shafaacadda nebiga helayaan maxay ku helayaan biidni illaahi ilaahay idankii iyo ku helayaan maadaama oon ahlu ikhlaas ahay meel bay bahashu iskaga kaytaa lama aha ilaahay idankiisa iyo ogolaanshahiisaaad ku helaysa walaa takuunuu u ahaan maysa shafaacadaasi liman ruuxii ashraka la wadaajiyey billaahi alle qofkii ilaahay shirki u sameeyey shafaacada noocaanoo man ascadunaasi bishafaacatika yowma alqiyaama ma soo gelayaan mushrikiintaasu wa xaqiiqatuhu arrinkaas xaqiiqadiisu nusakhda qayb ka midihi waxay qoraan wa xaqiiqatuhaa shafaacadaas ayada ah dhabnimadeeda iyo aasaaskeeda iyo sida dhabtaah ay tahay waxa weeye annallaaha alle subxaanahu xumaan ka hofnaaye huwa asagaa alladii kan ah yatafadalu ugu deeqaya calaa ahlil'ikhlaasi dadka ahlul-ikhlaaskaa dushooda ayuu ilaahay wuxuu ugu deeqayaa wanaag nusakhda qayb baa waxay qoran calaa ahli tawxiid dadka ahlu tawxiidka ahu shafaacada ilaahay ugu tafadulaya ugu deeqaya cid ilaahay waajib wax ugula odhanaysa dee nasiib bahasha waanu soo shaqaysanay bahashayadi keen ma jirto shafaacada ilaahay uu kuu fasaxayo oo ku siinayo waa waa deeq ilaahay xaggiisa ka timid oo uu ku siiyey fadli iyo ixsaan iyo deeqsinimo xaggiisa ka ahaata fa yakfiru wuu u dhaafayaa ilaahay lahum dadkii ahlu tawxiidka ahay oo ahlu ikhlaaska ahaa muxuu ugu dhaafayaa biwaasitati ducaa'i man ruux ducayntiisa iyo baryadiisa sii mariddeed uu sii marayo adina ilaahi uu u oggolaaday lahu ruuxaas la sii marayo an yashfaca inuu ilaahay inuu addoonkaas shafeeco qaado u fiiriya waasidadu waa maxay maalan tusaale ilaahay baynu wax ka rabnaa qiyaamada inuu jannana geeyo nebi moxamed baa waxaa la leeyahay ilaahay noo bari inuu meeshaan naga qaado oo sida noo dhaamo marka u fiirso ilaahi baad waxaad u sii maraysaa nebiyulaahi moxamed sal alla alih wasalam marka dadka ahlu tawxiidka oo ahlu ikhlaaska wuxuu ku karaameeyey horta shafaacada inuu u fasaxay markaasaa waxaa loo shafaaco qaadayaa kuwo dembiilayaal ah oo aan xataa cadaabkii cadaab mutaystay in la cadaabo baa waxaa u shafaac qaadaya dad muslimiin ah oo ilaahay u ogolaado leeya hebel iyo hebel u shafaaco qaada ilaahayow hebel waa dembiila wuu khaldamay wuu istaahilaa cadaabkiis cadaabkaaga laakiin ilaahay maanta waa erga qaadaya markaasuu leeyahay waa aqbala kuwa cadaabka ku jira baa muslimiinta iyo ambiyada iyo malaa'igtuba u shafaaca qaadayaan iyo shuhadada iyo saalixiintu ilayna ilaahu hebel cadaabka ka soo saar waa muslim dembi galay oo dembigii lagu cadaabay markaasuu ilahay ka soo saaraya kuwa jannada ku jira oo jannadii ilaahay ku raaxaysanaya buu nebigu u shafaaca qaadaya oo maxay shafaaca kuwaas uga baahan yihiin wuxuu leeyahay meesha ay joogaan ilahu ka dallacsi halkaa ay joogaan meel ka sarraysa hebel garaaddaa la siiye askarnimadiisa waa la dalcasiiso arki jirin wax ka fiican bay kuwaasu helayaa nebi moxamed baal ilaahu jannada meeshay jiraan ku joogaan ka dalacsi waa shafaacada nebi maxamed qayb ka mid ah, alayh salaatu wasalaam ilaahay baa marka ugu tafadulayo deeq ilaahay uu u galay weeye calaa ahli ikhlaas muxuu ilaahay sidaa u sameeyey liyukrimahu ilaahay suu u karaameeyo nebi moxamed sal lla wasalam wa yanaala u gaara nebigu almaqaama booskii almaxmuuda ee la mahdiyey oo almaqaam almaxmuud waa maxay oo shafaacadii nebiga ergadiisa calayhi salaatu wasalaam fashafaacatu ergada allatii taasoo nafaa uu diday haa ayada alqur'aanu qur-aanku lianna qur shafaacada qaybna waa diido oo meesha waxaa ka soo baxay waxay u qaybsantaa labo shafaaca muhbata iyo shafaaca manfiya shafaaco la ogol yahay waa midda ilaahay raalli uu ka yahay qofka loo shafeeco qaadayo kii shafaaco qaadayana ilaahay uu ogolaado u fasaxay iyo shafaaca manfiyo la diido aan la ogolayn oo shafaacadii mushrikiintu ay rajaynayeen ah fashafaacatu ergada allatii taasoo nafaa uu diiday haa iyada alqur'aanu qur'aanka nusaxda baa waxay qoraan fa inna shafaacata ergada erga qaadidda allatii taasoo nafaa uu diiday haa iyada alqur'aanu qur'aanku maa shafaacadii weeye kaana uu ahaaday fiihaa dhexdeeda shirkun gaalnimo wixii shafaaco ah oo dhexdeeda uu shirki iyo gaalnimo ahaaday ilaahay waa diida taas ayada ah kan u shafaaco qaadayana laga yeeli maayo kan loo shaaaqaadamloo shafaaco qaadayana laga yeeli maayo wali walihaadaa sidaa darteed ayuu ahbata sugay oo dhidibada u aasay alle ashafaacata shafaacada biidnihi asaga ogolaanshihiisa fii mawaadica meela kitaabka qur-aanka ka mid ah waqad bayana wuu caddeeyey annebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama annahaa ergada iyo shafaacadu laa takuunu inaysan u ahaanayn ilaa liahli tawxiidi dadka towxiidka ehelkiisa maahan ahlu towxiid baa shafaacada badbaadada wadata iska leh iyo wal ikhlaasi daacadnimada dadkeeda intahaa wuu dhammaaday kalaamuhu ibnu teymiya hadalkiisii halkaa ayuu ku dhammaaday buy fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru laayaati aayadihii fasiriddooda weeye shan aayadood baan soo mara athaaniyatu masalada labaad sifatu shafaacati ergadii qaabkeeda weeye almanfiyati ee la diiday ergada la diiday waate waa allatii fiihaa shirku ergada gaalnimada wadata ergadaas iyo shafaacadaas ilaahay ma aqbalayo athaalithatu masalada saddexaad sifatu shafaacati ergadii qaabkeeda iyo tilmaanteeda weeye almuhbatati ee la sugay oo la oggolaaday waa tee waa shafaacada iyo ergada midkii erga qaadayana ilaahi uu u oggolaaday inuu ergeeyo kan loo erga qaadayana ilaahi raalli uu ka yahay ergadaas waa mid muhbat oo la sugay alraabicatu masalada afraad dikru shafaacati ergadii sheegiddeeda weeye al alkubraa ee weynayd ergaqaadidiid weynayd sheegiddeeda wa hiya iyaduna almaqaamu waa boos istaaggii almaxmuudu ee la mahadiyey oo maqaamulmaxmuud oo nebi moxamed ilaahay siiyey waa ashafaacatlcudmaa shafaacada weyn oo maxsarka qiyaamada marka la isugu yimaado ree nebi aadan oo dhan oo meeshaa jooga malaa'igtii oo xataa meeshaa joogta noolihii oo dhan oo meeshaa jooga xataa xayawaanaadkii baa jooga baa dadku waxay la hadlayaan nebiyaasha ilaahay weliba waxay la hadlayaan ambiyaashii ulcasmiga loo aqoon jiray nebi aadan bay u tegayaan waxay leeyihiin anta abulbashari aadamuhu meeshuu ka soo farcamay baa khalaqaka allaahu biyadayh ilaahay baa labadiisa gacmood kugu abuuray malaa'igta ayuu kuu sujuudiyey jannada ayuu ku dejiyey dhibkaasaana hayso carruurtaadi baan nahay maantayto meesha ilaahay nagala hada wuxuu leeyahay maya hadda ka hor geedi la ii yidhi cunin baan cunay oo anaaba maanta lafahiga u baqay waxaa cajiib ah geeda maalinkaa qiyaama nebi aadam uu ka cabsanayo oo leeyahay may hadda ka horaan khalad galay adduunka intuu joogaaba ilahay ka dhaafa dembigeediiba fataaba calayhiso ilahay qur-aanku kuma sheegin khalad ka dhacay buu ahaa geeddii buu si khalada ah ku cunay ilaahay buu u toobadkeenay rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lanaa ilaahayna waa ka dhaaf wa maca daalika weli wuu cabsanaya wuxuu nebi ibraahim bay u imaanayaan imaamu tawxiid baa tahay oo sidaasaa taho waad fiican tahay noo noo wuxuu leeyahay asna maya sababtu waxaa weeye saddex jeer baan been sheegay buu leeyihi marka bes anaaba maanta lafahayga u baqay saddexda jeer oo uu leeyahay been baan sheegay haddaad u fiirisid waa saddex sheey oo wanaagsanaaba marka dhan laga fiiriyo reetolkii markuu la hadlahayey oo yidhaahdeen kaala nala soo ciidayso ciid gaalnimahay u socdeen buu wuxuu yidhi innii saqiimun waan xanuunsana culimmada qaar baa waxay leeyn qalbiyan baan u xanuunsano waan ka gubanaya waxa aad samaynaysaan beenba ma ahaba qodob bay ahayd qodobka labaadna wuxuu ahaa asaga iyo xaaskiisoo wada socda saara oo aad ay u qurux badnayd dumarka ilaahay abuuray dumarka u qurux badan bay ku jirta saara ayay waxay soo mareen nin boqor aho meel degan waa qaaticu dariiq ciidanna wuu haystaa nin allaala ninkii gabar qurux badan wata hadduu ninku gabadha asagu qabo ninkana wuu dilaa gabadhana wuu kufsada ninkuu gabadha la socotay quruxda badan hadduusan asagu qabin ay la dhalatayna gabadha unbuu fara xumaynaya nebiyulaahi ibraahim hawshii markuu ogaaday meeshiina ay marayaan ayuu gabadhii inta ka soo tegey buu ninkii u tegey wuxuu yidhi kula socda suyu gabar walaashaya ila socota bi ord igu soo yeerbi nebi ibraahim baa gabadhii xaaskiisa ahid yimid wuxuu ku yidhi ninkii saas ugu yidhi waana kuu yeeraya waxaana ku iri walaashay weeye ruux ciidda dusheeda maanta ku sugan oo musliman aniga ahayn adiga ahayna lama arkabiyo labadeenna maanta arlada dusheeda wax muslimiina saaran marka been ma aha inuu yihahdo walaashay walaashiis muslimada weeye marka hadduu ku yihahdo muxuu kuu yahaa waxba waa ninkayga ha ku odhana walaalkii weeye ku dhih gabadhii markuu arkaa ayadoo soo socoto quruxdeediiyo jamaalkeeda waaba ishayn waayeyba ninkii gaalka ah gacantuu la soo aaday markuu gacanta la soo aaday ayay ilaahay barida waxay tihi ilaahayow jirkaygaan quruxda badan rag ajanabiya ah waan ka ilaaliyo gabar dhowr soon baan ah ninkaygaa unbaa itaabto iga warqaba ilaahu dartaa haddaan farjigayga iyo tarankayga xubintayda u ilaashay ilaahunkaa gaalka gacantiisa iga qabo gaalkii gacantuu u soo taagoo gabadhii kuba raaxaysaba gacantii waa qalashayba ayadiibu marka wuxuu bilaabay inuu baryo ramaandhaay waxaan kaa codsanahayaa inaad ii ducaysid gacantu ilaahay inuu sideeda igu soo celiyo mar damba ku taaban maaye bal fiiri bani aadamka daciifnimadiisa ninkii dhammaa soo farabaxsanahay markaasay tiri ilaahu gacantiisa u sii daasay caadi bay ku noqota gacantii markay caadi u noqoto gabadhii fiirshay gabadhu gabar laga samri kara ma ah markaasuu haddana kusoo fakada say tiri ilaahw iga qabo saa gacantii baa qalashay weliba waxay usii qalashay si sidii hore ka daran markaasuu irmaandhay ii duceey ballan weye mar dambe kuu noqon maaye markaasay u ducayse mar saddexaad buu fiirshay markaasuu wallaantan laga tegi karin markaasuu kusoo farabaxsasay gacantii inta qalashay halkaa weliba ku dhegta dhuunta ah. gacantii dhuuntii baa isku dhegay markaasuu qaylo afka ku shubta sii iga sii iga fukiy ilaahay ii bari waa igu balla markaase ilaahay u bariday markay caadi gacantii ku noqotay buu wuxuu isugu yeeray ciidankiisi wuxuu dhegaysta wax badan baan gabdha aan la tuntay igu yeerteen maanta gabar imidaan keena shaydaan baad ii keenteenbi anaaba halis galayba edhaafiyabi naagtaas meel aan joogo oo aan ka taliyo agteeda ayaan ku arkinbi intaa keliya ma aha gabar addoonaho uu lahayo meeshiisa gabadhaana siiya biishi ayadiioo jirkeediina uu u badbaadiyay hadiyadna wadata oo lasoo maamusayba bay nabi ibraahim u tagtay marka beenta uu leeyahay been baan sheegay waa gabadha uu yidhi waa walaash gabadha uu yidhi walaashi waa nebi ibraahim bay isaga tegayaan waxay u tegayaan nebiyulaahi muuse waxay leeyihin nabi muuse u noo shafaaca qaa ilaahay baa kula hadlay alwax buu alwaxdii waxa weyaan towraad buu ilaahay ku waxyooday markaasuu xulaya maya naf aan la ii fasixin oo aanan idan u qabin dilkeeda ayaan hadda ka hor dilay anaaba lafahiga u baqahayay dhaafa asaguna waa sidii nebi aadan u fiirso naftaa markuu dilay oo ninkii fircoon reer qibqibdiyiintaha uu dilay buu hadlo wuxuu yidhi ilaahay wallah wuxuu yidhi haadaa min camali shaytaan ilaahu arrinkaas shaydaan baa igu dhiirigeliyey markaasuu ilaahay baryo wuxuu yidhi rabbi innii dalamtu nafsii fakfir lii ilaahu naftaydaan dulmi ka galaya ii dhaaf ilaahay wuxuu yidhi fakafara lahu ilaahay waa u dhaafay dembigii adduunyada intuu joogay loo dhaafay qiyaamada markuu yimaado wuxuu leeyahay waan baqaya wadnuhu farta kaga haya hal dembi ou galay waa nin gaala ninkuu dilay nin muslimuuna ninkaasuu dulminahaye dulmigiina waa ka qabtay ninkii gaalkaana waa dilay weliba kuma uusan talagelin inuu dilo weliba markuu dilaya nebi muuse nebi muusan ahayn wakhti aan nebi laga dhigin bay ahay wamaca daalika weli wuu ka baqaya imisaad u inaynu dembiyaal gallay oo aan la aamusanay haddana qiyaamada rabnaa inaan jannada hore isaga gallo hawshaas waa waxay u baahan taha maanta intaan adduunka joogno inaan dembiga iska ilaalino nebi ciise u imaanayaan markaasay leeyihin nebi ciise sida noo dhan markaas wuxuu leeya maya idhaaf nebi moxamed bay u imaanayaan markaasay nebiga markay la hadlaan buu nebigu wuxuu leeya anaa iska leh markaasuu carshiga hoostiisa tegayaa uu sujuudayaa ilaahay buu ammaanayaa ammaan ilaahay wuxuu u furayaa carabkiisa uusan weligii ilaahay ammaanin markaasaa ilaahay la hadlayaa oo sidii aan hadda soo marinay loola hadlaya leeyahay madaxa kor u qaad weydiisa waa lagu siin shafaaco qaad waa lagaa shafaaca aqbalahaya shafaacada noocaasa waa maqaamu lmaxmuud marxaba alkhaamisatu masalada shanaad sifatu maa shay tilmaanti weeye yafcalu uu nebigu samaynayo hu shaygaas sala allahu calayhi wasalam oo maxay tahay wuxuu nebigu uu samaynaya maalinka qiyaame iyo wa annahu asagu nebigu laa yabda'u u inuusan bilaabayn bishafaacati erga qaadidda awalan marka ugu horaysaba suu u soo socdo ergada iyo shafaacada bilaabi maayo bal yasjudu wuu sujuudayaa oo ilaahi buu u sujuudin fa idaa goortii adina uu u oggolaado allaahu alle lahu nebiga inuu shafaaco qaado shafaaca markaasuu erga qaadaya nebigu markuu rabo dadka inuu u shafaaco qaado wuu sujuudaya halkaasi culimmadu waaad waxaad fiidhisaa markaad rabtid inaad ilaahay wax weydiisatid oo ilaahay baridid oo dan leedahay cibaadooyin fiican ka hormari toobadkeen ilaahay istiqfaar weydiiso wax sadaqayso waxyaalaha wax lagu aqbalay ka mid tahay assaadisatu masalada lixaad man ruuxeebaa ascadu nnaasi dadka ugu liibaan iyo ayaan badan bihaa shafaacada nebiga sal alla alih wasalam haddii lagu yidhaahda nebi moxamed ergaqaadidda uu shafaaco qaadaya qiyaamada ruuxa ugu nasiib iyo ayaan badan waa ruuxee waa inagii soo marrow man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi waa qofka towxiidsada towxiidkaasoo dar ilaahay uu ula yimide ujeeddadii dan kale uusan ka lahayn athaaminatu masaladaasi asaabicatu masalada toddobaad annahaa ayadu waa ergada nebigee laa takuunu uma ahaanayso liman qofkii ashraka la wadaajiyey billaahi ilaahay qofkii ilaahay shirki iyo gaalnimo u sameeyey shafaacada nebi moxamed heli maayo oo wax u tarayso oo janno uu ku gelayo athaaminatu masalada sideedaad bayaanu xaqiiqatihaa dhab ahaanteeda iyo xaqiiqadeeda caddaynta la caddeeyo weeyaan shafaacada nebiga sal alla alayh wasalam oo ay tahay fadli iyo deeq ilaahay uu ku galladaystay dadka ahlu ikhlaaska ah markaasuu ilaahay dembigooda ku dhaafayaa asagoo nebi maxamed kusii karaamaynaya sala allahu calayhi wasalam oo nebiga karaamayn la karaamaynaya la odhanaya haye u shafaaca qaad ummaddaan ummaddaan u shafaaca qaad markaasuu nebigu shafaaco qaadayaa sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbih